بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الوضوء هذا متكني الوضوء أحكام الوضوء وسقاتك أحكام تيسو alwudu haadihi middani axkaamu lwuduu'i waa weysaqaadka axkaamtiisii sheekhu raximah اllahu tacaala bacdamaa dahaaradii iyo axkaamteedii uu soo dhammeeyey halkan wuxuu ka bilaabay weysaqaadka iyo habka loo weyso qaato oo ilaahay uu u jideeyey jala jalaaluhu weysaqaadka aayad dhan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtiisa inoogu dhammaystiray ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rusushiisa rumaysnaayow idaa qumtum ilaa salaati marka salaadda aad u istaagaysaan faqsiluu wujuuhakum wajiyaalkiina dhaqa wa aydiyakum gacmihiinana dhaqa ila almaraafiqi ilaa xusullada laga gaarayo gacmihiina dhaqa wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiinana masaxa wa arjulakum lugihiinana dhaqa ila alkacbayn ilaa labada anqow laga gaarayana lugihiina dhaqa marka waxaa weye habka loo weyse qaadanayo ilaahayaba subxaanahu wa tacaalaa aayadda inoogu dhammaystiray nebigeennuna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku daray niyada niyada qur-aankuma uusan sheegin laakiin nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay niyadu inay tahay shardi ka mid ah shuruudda iyo habka loo weyse qaadanayo innama alacmaalu binniyaad camal ansaxaya ma jiro niyo la-aan ayuu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qaala shaykhu raximahu allahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi alwuduu'u weeseqaadku luqatan min luqa xagga luqada ismun waa magac magacaasoo liqasli bacdi alacdaa'i xibnaha qaarkood dhaqitaankooda u sugnaaday xagga luqada carabiga wasaqaad waxaa la yidhaah uu yidhi sheekhu waa in xubnaha qayb ka mida la dhaqo xibnaha qayb ka mida in la dhaqo ayaa xagga luqada carabiga lagu yidhaahaa wasaqaad xibnahaas markaa qaybta ka mida maxaa loola jeedaa waa wejiga iyo labada gacmood iyo labada lugood iyo madaxa intaas xibnahaas oo la dhaqayo ayaa waxaa la yidhaha luqa ahaan weesaqaad wa sharcan min sharcin xagga sharcigana weesaqaad waxaa la yidhaha ismun waa magac magacaasoo liqasli acdaa'in xibno dhaqitaankooda u sugnaaday xibnahaasoo makhsuusatin ee la khaas yeelay biniyatin niyana lagu dhaqayo niyadaasoo makhsuusatin ee la khaas yeelay xagga sharciga islaamka luqada ee markaanu soo barannay weesaqaad sharcigu wuxuu u yaqaanaa ismun magacow magacaasoo liqasli acdaa'in xibno dhaqitaankooda u sugnaaday xibnahaasoo makhsuusatin ee la khaas yeelay waa xibno gaara xibnaha la dhaqayo waa wejiga iyo labada gacmood iyo labada lugood iyo madaxa oo la masaxayo biniyati niyana lagu dhaqayo niyadaasoo makhsuusatin ee la khaas yeelo weliba iska dhaq ma aha sharcigu iska dhaq kaliya uma yaqaano xibnahee waxaa shardiga laga maarmaana in niyo aad ku dhaqdid leannu xadiiskii nabigeena sala allahu calayhi wasalam ee bukhaari iyo muslimba ay warinayeen innama alacmaalu binniyaat acmaasha dhan waxay ku ansaxdaa niyo camal niyo la-aan ansaxaya ma jiro niyadaasoo makhsuusatin ee la khaas yeelay niyo gaara iyo qaab gaara oo loo niyeesto ayuu leeyahay weeseqaadku furuudulwuduu haadihi middani furuudulwuduu waa weeseqaadka waajibaadkiisii wuxuu sheekhu inoo soo sharxay weeseqaad sharcigu wuxuu u yaqaano iyo luqadu waxay u taqaano halkanna wuxuu rabaa sheekhu inuu nooga sheego marka qofku uu weese qaadanayo maxaa waajibaada ah oo laga maarmaana inuu sameeyo furuud اlwuduuءi wasaqaadka waajibaadkiisii sitatun waa lix shay lix shay haddaadan samaynin weysadaadii ma ansaxayso alawal waajibka ugu horeeyaahi anniyatu niyadii wey waajibka ugu horeeya waa niyo haddaadan niyeysanin wasaqaadkii ma ansaxayo waa acmaashoo dhan wey salaadii haddaadan niyeysan ma ansaxayso soomkii haddaadan niyeysan ma ansaxayo zakadii xajkii camal walba cibaadaadkao dhan waxaa shardi ah in la niyeysto anniyatu niyadiiw athaani waajibka labaad ghaslulwejhi wejiga dhaqitaankiisiiw waajibka labaad waxa weeye wejiga in la mayro waa waajib ka mida waajibaadka wasaqaadka athaaliثu waajibka saddexaad gaslu yadayni labada gacmood dhaqitaankoodii way maca almirfiqayni labada xusul micigooda lala dhaqo gacmaha inta waajibkaa ah in la mayro waa ilaa xusullada ilaa xusullada in la mayro waa waajib marka la weyse qaadanayo xusullada ilaa maaragtaahay wixii ka sokeeya inta ka sokeysoo gacmaha ilaa faraha laga gaaro haddii hal meel ee ka mida ah ay kaa qallalan tahay oo biyihii aysan gaarinin weyseqaadkaagii ma ansaxay araabicu waxaa waxyaalaha muhimka ahee marka gacmaha la dhaqayo oo in si gaara in loo fiiriyo ay waajib tahay haddii qofku cijiyihiisu ay dhaadheer yihiin cijida hoosteeda wasakhda inaad ka bixiso waa laga maarmaan haddii wasakhdaasi cijida hoosteedii ay kaaga jirto dee cijida hoosteedu waxay ka mid tahay waxyaalaha jirka daahirkiisa oo inay biyuhu gaaraan ay waajib tahay biyuhu inay gaaraan waa waajib wasakhdaas marka cijida hoosteeda kaaga jirta haddii biyihii ay kaa celinayso biyihii meeshai aysan gaaraynin wasaqaadkaagii ma ansaxayo walidaalika masaladaas waa in ihtimaam gaar ah la siiyo oo qofku si gaara uu fiiriyo markuu weyse qaadanayo cijiyaha waxyaalaha wasakhda ku jira waa inuu iska bixbixiyo si biyuhu ay u gaaraan meesha wasakhdu ay fadhisay araabicu kan afraad waajibka afraad oo wasaqaadka waajibaad ka mida masxu ra'si madaxa masixitaankiisii madaxa in la masaxo waa waajib madhabka imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isagu wuxuu qabaa madaxa qeyb ka mida walow shacra waaxida hal tinba allaha ka dhigo haddii aada masaxdo weysadaadii waa ansixi weysadaadii waa ansixi baynamaa madaahibta qaarkood sida madhabka imaam axmed ibnu xambal isagu wuxuu leeyahay masaxa jamiicu ra'si madaxa dhammaantiis in la masaxo waa waajib haddii madaxa dhammaantii aadan masaxin oo qeyb ka mida ah aad ka tegtid imaam axmed wuxuu ku leeyahay weysadaadii ma ansaxayso ayuu ku leeyahay khilaafkuna wuxuu ka dhashay aayadda tafsiirkeedu ka dhashay wamsaxuu biru'uusikum markuu ilaahay yihi jala jalaaluhu madaxyaalkiinna masaxa ayaa waxaa laysku khilaafay ba-da biru-uusikum ku jirta macnaheedu muxuu yahay markaa wuxuu ku fasiray imaamu shaafici ba-dan in loola jeedo tabciidiya yacni bibacdi ru'uusikum macno ahaan saasay ka dhiganta wamsaxuu biru-uusikum bibacdi ru'uusikum yani madaxiina qeyb ka mida marka qeyb ka miduu ku fasiray imaamu shaafici beynamaa imaam axmed ibnu xambal uu leeyahay ba macnaheedu waa mulaabasa baa-ulmulaabasa ayaa loola jeedaa ba-da haddii laga macneeyo mulaabasana macnaheeda waxaa weeye waa in madaxa dhammaantii madaxa yacni la masaxo ayaa waajib noqonaysa walidaalika culimmada fuqahada waxay yidhaahaan alkhuruuj min alkhilaafi sunna cibaadadaada in khilaaf laga ilaaliyo waa sunno cibaadadaada in khilaaf laga ilaaliyo waa sunno walidaalika sidaas awgeed qofku markuu madaxa masaxayo waxa wanaagsan madaxa kulligiis inuu wada masaxo khuruujan min alkhilaaf isagoo khilaafka markaa madaahibta iska ilaalinaya oo ka baxaya madhabka shaaficiga dhexdiisana madaxa dhan in la masaxo waaba sunno sida noo iman doonto sunno ku yahay alkhaamisu waajibka shanaad gaslu rijlayni labada lugood dhaqitaankooda wey maca alkacbayn labada anqow micigooda lala dhaqo inta waajibka waxaa weeye lugaha ilaa anqowyada in dhaqidda la gaarsiiyo intaas ayaa waajib asaadisu waajibka lixaad oo ugu dambeeya atartiibu tartiibin waajibka lixaad oo ugu dambeeya waa tartiibin weesaqaadka hadda sida kitaabkuba kuugu soo sharxay waa in sidaa loo kala tartiibiyo waa in loogu hormariyo wejiga dhaqitaankiisa waa in lagu xijiyo labada gacmood waa in masaxa lagu xijiyo labada lugood markaa ka bacdi haddii qofku wejigii uu gacmaha ka hormariyo oo tusaale ahaan labadii gacmood uu dhaqo marka hore ka bacdina uu wejigii daba mariyo weysaqaadkiisii ma ansaxayo weysaqaadkiisii ma ansaxayo idan marka tartiibku waa waajib ka mid a waajibaadka weysaqaadka marka intii aayadda ama qur'aanku uusan sheeginin waxaa ku soo kordhay niyada iyo tartiibka niyada iyo tartiibka dee niyadana axaadiis nabigay ku sugnaatay salى اllahu عalayhi wasalam tartiibkana ma'khuud min ficli rasuuli اllah waxaa laga qaatay qaabkii nabigu u weyse qaadan jiray salى اllahu عalayhi wasalam ilaa ficilka nabigu waa xujo ficilka nabigu salى اllahu عalayh wasalam uu samaynayo waa xuja oo wuxuu ka mid yahay adilada tashriiciga ah min masaadiri الtashriic meelaha sharciga laga qaato waxaa ka mid a afcaasha nebiga salى اllahu wslm wbaaraka calayhi ayaa ka mid a marka tartiibkan waxaa laga soo qaatay ficilka nebiga iyo qaabkii nebigu u weyse qaadan jiray salى اllahu wslm wbaaraka calayh masxu اlkhufayn hada midkani masxu اlkhufayn hada midkani xukmu masxi اlkhufayni labada khuf masaxidoodii masaxiddaa xukunkeedii halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo labada khuf masaxoodii iyo shuruudaha lagu masaxayo ayuu rabaa sheekhu halkan inuu ka bilaabo waxyaalaha diinteennu ay dadka bini aadamka u fududaysay waxaa ka mid ah qofku diintu waxay u fududaysay labada lugood dhaqitaankoodii intuu iska daayo laba shayoo khufayn khufayna intuu lugaha gashado marka hore asagoo daahiro dahaaro kaamila isdaahiray ayuu lugihiisa wuxuu gashanaa khufayn labadaa khuf markuu gashado hadhow weysadu haddii ay ka burto labada lugood ma dhaqayo dhaqidoodii wuxuu ku bedelaa labadaa qof inuu dushooda uu masaxo intaasaa marka waxay u noqonee weysaqaad kaamil ah marka qofkaoo kale waxaa looga baahan yahay yacni wadamada qabowga ah waxaa gashada waddamada qabowga ah dadkii lugihii qabowga uga dhacaya iyo siibiddii xilliga ay weyse qaadanayaan in la siibo maaragta biyaha qabowga ah lugihii la marinayo iyo waxyaalahaasaa dadku ay ku dhibtoonayaan marka wadamada qabowga ah ayaa looga baahan yahay khufeynkaasoo dadkaasaa baahi weyn u qaba khufeynka masaxoodii khufeynka marka shuruuddooda waxaa ka mid a ah, haddii korka biyo sidaa looga shubo in biyuhu aysan lugtii u dhaadhacaynin shuruuddeeday ka midta leanna khufeynku waa shay adag oo ka samaysnaan jiray maqaar ka samaysnaan jiray xilligii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa kaloo laga samayn karaa caagna waa laga samayn karaa iyo waxyaalaha maaragta ahay biyuhuba aysan ka soo dusi karin waxaa shardiga ah uun shaygan biyuhu inaysan ka soo dusi karin uunbaa shardi ah amaa waxyaalahan hadda soomaalidu ay u yaqaanaan sigisaanta loo yaqaano af carabigana lagu yidhaaho aljawaarib jawaaribta lagu yaqaano af carabiga soomaaliduna ay u taqaano sigisaanta ay u taqaano kuwaasi khuf ma ahan khufka la masaxanayo oo sharcigu uu sheegay kuwaasi ma ahan oo haddaad hadda tiraahid weeseqaad kaamilahan weese qaadan markaasaan sigisaantii gashanaa weesadu hadhow markay iga burto ma dhaqayo lugihiiya sigisaanta korkooda ayaan masaxahaya weesadaasi ma ansaxayso weesadaas ma ansaxayso liannahu nabigeena sala allahu wasalam wbaaraka calayhi axaadiista saxiixa ee ka sugnaatay waxa uu masixi jiray jawaarib ma ahayn ama sigisaan ee waxay ahaayeen khuf adag ayuu ahaa waxa nabigu uu masixi jiray sala allahu wasalam wbaaraka calayhi waxaa jira xadiis uu tirmidi ku wariyey kitaabkiisa sunanka ah min dariiqi abi qays can hudayl ibnu sharaxbiil can ilmugiirati bni shucba xadiiska saxaabigan mugiirat ibnu shucba oo laga wariyey uuna ka warinayo dariiq ku yimid abi sheekhan la dhihi jiray abi qays hudayl ibnu can hudayl ibnu shuraxbiil xadiiskaasi wuxuu tilmaamayey tawadaأ الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam wamasaxa calى اljawrabeyn nabigu salى اllahu عalayh wasalam waa weyse qaatay wamasaxa calى اljawrabeyn wuxuuna nabigu masaxday jawrabeyn waa jawaaribtii hadda aanu ka sheekeyneynay oo sigisaantii ah sigisaantaas uu nabigu masaxday salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi xadiiska tirmidi ayaa sidaa tilmaamay xadiiskaas marka culimmadu aaday uga hadleen oo tilmaamaya nebigu salى اllahu alيه wasalam inuu sigisaan masaxayey culimmadu way ka hadleen culimmada ka hadashay waxaa ka mid ah abu daawuud saaxibu sunan kitaabkan xadiiska ah ee weyne sunan abi daawuud loo yaqaano sheekha iska leh ayaa ka mid ah culimmada xadiiska tirmidi ka hadashay abu daawuud wuxuu yidhi kaana cabdiraxmaan bnu mahdi laa yuxadiثu bihada alxadiis cabdiraxmaan bnu mahdi oo culimmadii salafka ka mid ahaa xadiiskaa maba sheegi jirinba wuxuu dhihi jiray xadiisku waa daciif xadiiskaas inuu nabigu jawrabeyn u masixi jiray waa daciif ayuu dhihi jiray lan abu daawuud wuxuu yihi liأna almacruufa sida nabiga laga yaqaano salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ahaa ana nebiya salى اllahu عalayه wasalam masaxa calى اlkhufayn sida axaadiista macruufka ku ah nabigu wuxuu masixi jiray khufaynay ahayn ee jawrabeyn ma ahayn jawrabeyn ma ahayne khufayn uu ahaa sida nabiga macruufka ku ah ee lagu yiqiin rasuulka salى اllahu عalيه wasalam hadalkaas waxaa yihi abu daawuud saaxibu sunan saaxibu sunan ayaa hadalkaas yihi midda kale xadiiskan culimo waaweyn ayaa daciifisay xadiiskan sheegaya inuu nabigu salى اllahu عalayه wasalam uu yacni masaxay jawrabeyn ama sigisaan uu masaxay culimo waaweyn ayaa daciifisay culimmadaa daciifisay waxaa ka mid ahaa sufyaan الthawri oo imaamu shaafici mashaa'ikhdiisii ka mid ahaa waxaa ka mid a ah dadka daciifiyey imaamu muslim saaxibu saxiix kitaabkan saxiixu muslimka sheekha iska leh ayaa xadiidkan daciifiyey waxaa ka mid a ah culimmada daciifisay imaamu nasaa'i saaxibu sunan sunanka nasaa'i sheekha iska leh waxaa ka mid a ah xadiidka culimmada daciifiyey imaamu nawowi fii kitaabihi almajmuuc imaamu nawowi raximah اllahu tacaala oo kitaabkan minhaajka iyo kutub fara badanba iska leh isaguna xadiidkaa wuxuu ku daciifiyey kitaabkiisa la yihaaho almajmuuc marka sidaasa xadiiskan uusan u ahayn xadiis lagu dhaqmi karo maadaama culimmadii ugu waaweynaa cilmiga xadiiska ay xadiiska ay daciifiyeen sidaa awgeed marka meesha waxaa nooga soo baxay jawrabayn inaan la masixi karin ama sigisaan inaan la masixi karin sharciyan ee waxa la masaxayo ay yihiin khufayn ay yihiin qaala shaykhu raximah اllahu tacaala sheekhu wuxuu yihi yajuusu waxaa bannaan masxu shayin shay masaxidiisii ayaa bannaan shaygaasoo min daahiri acla اlkhufayni labada kuf meesha ugu sarraysa meeshaa ugu sarraysa daahirkeeda ka mida daahirkeeda waa inta muuqata wey labada khuf meesha ugu sarraysa meeshaa ah. ugu sarraysa intooda muuqata wax ka mida in la masaxo ayaa bannaan bedelan xaal uu yahay masaxaasi mid ka bedela can gasli rijlayni labada lugood dhaqitaankoodii masaxaasi uu bedel ka yahay bedelkan labada qof korkooda masaxan labada qof dushooda la masaxayana wuxuu bedel ka yahay lugaha dhaqidoodii looma baahno wey lugaha in la mayro oo la dhaqo leanna waxaa weeye khufeynkaas dushooda masaxa la masaxayo ayaa kaa kaafinay bedelan xaaluu yahay masaxaasi midka bedela can gasli rijlayni labada lugood dhaqitaankoodii uu bedel ka yahay fi lwuduu'i weysaqaadka dhexdiisana uu bedel uga noqonayo masaxaas ayaa weysaqaadka dhexdiisa bedel uga noqonaya ama kaa kaafinaya dhaqitaankii lugaha dhaqitaankii lugaha lama baahno waxaa markaa waxyaalaha muhimka ka mid a ah, sheekh wuxuu yidhi min daahiri acla alkhufayn labada khuf meesha ugu sarraysa muuqaalkooda shay ka mid ahaa lamasixiyo oo khufkii markii lugtan sidan loo geliyo hadhow markii weysadu ay kaa burto oo wejigii iyo labada gacmood iyo masaxii madaxa iyo aada soo samayso lugihii ma dhaqaysid ee labadii qof sheekhu wuxuu ula jeedaa korkooda asaan u masix idan marka waxyaalaha cajaa'ibta diinta waxaa ka mid ah labadii qof korkoodii hal masaxaale hoostoodii hadduu qofku ku kaaftoomo masaxa waa hooftii meeshii wasakhdii iyo dhulka gaarayso taabanayso meesha yacni caqligu uu keenayey in hoos la masaxo caqligu keenayay haddana diintu waxay ku leedahay haddii aad hoos kaliya masaxdo oo meeshii kore aadan taabanin weysadaadii wax kama jiraan weysadaadii wax kama jiraan lannahu diinku waa diin litibaac waa diin lagu raacayo nabigeenna salى اllahu waslm wbaaraka calayh rasuulkuna salى اllahu عalيه wasalam khufeynka markuu masixi jiray meesha kore ayuu ka masixi jiray mooye meesha ciidda iyo dhulka taabanaysa halkaas nebigu salى اllahu waslm wbaaraka calayhi kuma kaaftoomi jirin masaxeeda haddaad ku kaaftoonto meesha hoosena weysaqaadkaagii ma ansaxayo aclaha walidaalika masaladan markuu arkay sayidina cali bn abi aalib wuxuu yihi low kaana addiinu biاlcaqli waالra'yi diinku hadduu caqli iyo ra'yi noqon lahaa lakaana asfalu اlkhufayn labada khuf meeshooda hoose ayaa owlaa bilmasxi masaxa ku habboonaan lahaa diintu hadday caqli iyo ra'yi noqon lahayd wuxuu yidhi waxaa ku habboonaan lahayd in sharcigu yihaaho labada khuf meeshooda hoose hala masaxo ilaa iyada wasakhdii iyo ciiddii iyo dhulka dhan taabanayso laakiin diintii aan ra'yi ahayd laakiin diinku waa manhaj iyo sharci lagu raacayo nabiga salى اllahu waslm wbaaraka caleyh yajuusu waxaa banaan masxu shayin shay masixidiisii shaygaasoo min daahiri acla lkhufayn labada khuf meesha ugu sarreysa muuqaalkooda ka mid bedelan xaaluu yahay masaxaasi mid bedelka ah can qasli rijlayn labada lugood dhaqidoodii uu bedelka yahay fi lwuduu weesaqaadkana uu bedel ugu yahay yowman wa leylatan maalin iyo habeen ayaa masaxaasi bannaan yahay lilmuqiimi qofkii magaaladiisa joogay oo magaaladiisa ku nagaa ayuu maalin iyo habeen masaxaasi u bannaan yahay haddaadan musaafir ahayn oo magaaladaadii iyo waddankaagii aad joogtid habeen iyo maalin ayaa masaxaasi kuu bannaan yahay mar habeenkaas iyo maalinkaa mar kastoo wasadu kaa burtaba lugihii ma dhaqaysid ee waxaad isaga kaaftoomi inaad masaxdo khufaynka waa xuduudda habeenka iyo maalintaas laakiin habeen iyo maalin markii la dhaafo waa inaad iska siibto wey khufaynka si caadi aad u wesiisato si caadi inaad u wesiisato wey wa ثalaaثata ayaamin saddex maalmood ayaa masaxaasi bannaan yahay saddexdaas maalmood oo bilayaaliha maca layaaliha habeenadooda la jira saddex maalmood iyo saddex habeen ayaa masaxaasi bannaan yahay lilmusaafiri uu u bannaan yahay haddii qofku uu musaafir yahay saddex maalmood iyo saddex habeen ayaa diintu u ruqsaysay inuu masaxaas wado hufeynka saddexdaas maalmood iyo saddexda habeen mar kastoo weysadu ka burtaba lugihii ma dhaqayo ma dhaqayo lugihii wuxuu ku kaaftoomi masaxa uu masaxayo khufeynka ayuu ku kaaftoomay muddadan marka xaggee laga bilaabay muddadan saddexda maalmood oo musaafirka goormay biloawma qofkii magaaladiisa joogay oo muqiimka ahaa oo loo fasaxay habeen iyo maalin inuu masaxa wadi karana habeenkii maalintaa xaggee laga bilaabay wa tabtada'u lmuddatu muddadu way bilaabantaa min intihaa'i اlxadai xadadka xadadku waa wixii weysada burinaya xadadkii weysada burinaya dhammaadkiisa ay muddadu ka bilowda bacda lubsi labisashada khufeynka ka bacdina uu xadaثay markuu khufeynkii labistay ka bacdi haddii wasadu ka burto shaygaas wasada burinaya markuu dhammaado koow markaasaa muddada la leeyay maalintaasi kuu bilowma halkaas maxaad ka fahamtay waxaad ka fahamtay qofkan maalan habeen iyo maalinta waa tii loo fasaxay qofka magaaladiisa jooga habeen iyo maalin haddaysan weysadu ka burin ka war oo weysadii uu ilaashado habeen maalin muddadii ma u bilaawma maya muddadii ma bilaawmayso adiga maalintii weysadu kaa burto maalintaasi muddadu kuu bilaawma laakiin buritaankii naftiisa fuqahada isku khilaafeenoo waxay yidhaheen fuqahada qaarkood sida hadda sheekhan uu noogu qoray kitaabka muddada bilowgeeda min intihaaءi اlxadaث xadadkii markuu dhammaado markaasaa muddada laga bilaabay fuqahada shaaficiyada qaarkoodna waxay leeyihiin min bidaayaةi اlxadaثi shayga weysada kaa burinayay bilowgiisay muddadu ka bilaabay fuqahada shaaficiyada qaarna waxay dhahen sida kitaabkan hadda noogu qoran min intihaaءi اlxadaثi xadadka dhammaadkiisa muddadu ka bilaabay maxaa farqi u dhexeeya xadadka dhammaadkiisa iyo bilowgiisa farqi u dhexeeya ma jiraan farqi u dhexeeya wuu jiraa leanna farqi u dhexeeya waxaa iman karaa tusaale ahaan xadadkii wuxuu noqday weysada kaa burinayo hurdo hurdan ku miaalinay hurdu noqday sida marka hadda kitaabkan noogu qoran waxa weeye hurdada markii aada bilowday xadadkiiyaa bilaabmay soo maaha hurdadii markaad bilowday weysada waa kaa burta markaasaa laga bilaabay culimmada qaar sida ay leeyihiin culimmada qaar waxay leeyihiin hurdada bilowgeedii ayaa laga bilaabay waa sida ibnu xajar alhaytami uu ku tegey sheekhan laakiin muxuu leeyahay isagu intihaaءi اlxadaثi xadadka dhammaadkiisaa muddada laga bilaabay oo goormaa xadadkaasu bilaabma goormaa xadadkaas uu dhammaana xadadka waxaan ku misaalinay hurdadii hurdadu goormay dhammaan hurdadu waxay kuu dhammaaneen bacda alyaqada markaad baraarugto hurdadii ka soo kacda markaasaa kow laga leeyahay marka hurdada xilligaasay kuu bila xadadka ilaa markaasuu dhammaado markaas hurdada kuu dhammaato markaasaa kow marka waa macno isku dhow waa macno isku dhow watabtadayu lmuddatu muddadu waxay ka bilaabmay min intihaaءi اlxadaثi xadadka dhammaadkiisa shayga weysada kaa burinaya dhammaadkiisa muddadu ka bilaabmay bacda lubsina uu xadaثay markuu labada kuf labistay kabacdi xadadkii ahaa halkaasaa muddadu ka bilaabmay laakin yushtaradu laakiin waxaa la shardiyaa lijawaazi اlmasxi masaxa banaanaashadiisa waxaa loo shardiyaa shuruudun shuruud shuruuddaasoo sabcatun toddoba ah laakiin masaxa khufeynka labada qof markaad masixi kartid shuruud toddoba ah ayaa loo shardiyaa an yulbasa alkhufaani labada qof waa in la labisto calaa dahaaratin dahaaro waa in lagu labisto dahaaradaasoo kaamilatin ee dhammaystiran dahaaro kaamil oo dhammaystiran waa in labada qof lagu labisto labada qof waa shardi ah marka hore adigoo dahaaro kaamila daahira markaa kabacdi gasho khufaynka laakiin dahaaradii oon kaamil ahayn haddaad gashato ka war dahaaradii oon kaamil ahayn haddii aad gashato dee khufkaasu khufba ma ahaba khufkii sharcigu sheegay uu yihi sharcigu hala masaxo ma noqonay dahaarada kaamilkaa marka maxay ku noqon kartaa xadaث asqar ah iyo xadadkii weynaayo qubeyska keenayay labadaba adigoo daahirka ah adigoo qubeys waajibuna uusan kugu jirin xadaث weyse keenayana uusan kugu jirin oo dahaaro kaamiloo weyse qaba marka kabacdi labiso labada qof an yulbas اkhufaani labada qof waa in la labisto calىa dahaaratin dahaaro waa in lagu labisto dahaaradaasoo kaamilatin dhamaystiran wa an yakuunaa labada qof waa inay yihiin qawiyeyni laba qof oo xoog leh waa inay yihiin laba qof oo xoog leh oo wax oo dee biyuhu aysan ka soo gudbi karaan uusan ahayn waa inuu yahay wa an yakuunaa labada qof waa inay yihiin maanicayni laba diidi kara linufuudi ilmaa'i biyaha dusitaankooda biyuhu inay hoos usoo dusaan waa inay diidayaan min hayri اlkharsi tulliinka hayrkiis inay biyuhu ka soo dusaanna waa inay diidi karaan meesha qofku uu ka tolan yahay waagii hore qofku waa la toli jiray markuu maqaar yahay waa la toli jiray meesha qofku uu ka tolan yahay maahane meelaha kale waa inuusan biyo daysmo kala hayn laakiin meesha khufku uu ka tolan yahay kaas biyuhu inuu soo daayo dhib ma laha leanno tulinka dabiicaddiisaa keenaysa meesha inuu biyo ka soo daayo haddii meelaha khufku uu ka tolan yahay biyo looga shubo oo biyaha ay u dusayaan lugti dhib ma lahan taas laakiin maxaa la diiday meelaha kale hadduu biyo desmo ku yeesho ma ansaxay halkaas marka waxaa ku baxayaba shardigaasa waxaa ku baxay iskaalshihii leannu iskaalshaha waxaa weye haddii biyo lagu shubo biyo hoosha u dusaya meel kastoo looga shubo yaa dusayaan wa an yakuunaa labada qof waa inay ahaadaan saatirayni laba asturi kara limaxalli اlfardi waajibka maxalkiisa waa inay asturi karaan waajibka maxalkiisa maxaa loola jeedaa inta in la dhaqo ay waajibhay waa inay asturi karaan oo lugaha inta la dhaqo imsaa waajiba ilaa kacbaynka ilaa labada anqow ilaa labada anqow inay gaarayaan waa shard min aljawaanibi dhinacyada waa inay lugta ka asturi karaan ilaa anqawyada labada dhinac dhinacyada waa inay ka asturaan wal asfali hoosna waa inay ka asturaan lugta meesha cagta ahee hoosena waa inay asturi karaan dhinacyada lugtana waa inay asturi karaan intaas wa anlaa yaxsula waa inuusan u xasilin lilaabisihimaa laabisi اlkhufayn labada khuf qofka labista xadaثun xadaث waa inuusan u xasilin xadaثkaasoo akbaru weyn xadaث weyn waa inuusan kugu dhicin xadaثka weyn maxay tahay maa awjaba algusla waa wixii qubayska keenaya janaabo iyo wixii la mida haddii janaabo iyo wixii la mida u kugu dhacaan dee qofkii meeshaas ugu dhamaato waa buray qofkii waa buray marka wa anlaa yadhara shay-un shay waa inuusan ka muuqan min maxalli اlfardi waajibka maxalkiisii waa inaan waxba ka muuqan meeshii lugta in laga mayro ay waajibka ahayd dulduleel iyo meelo lugta ka bannaan tahay iyo waa inaan laga arki karin intii in la dhaqo ay waajibka ahayd haddii meel barahoo go-an hufkii uu ku leeyahay oo lugtiiba laga arki karo ma ansaxayo ma saxiis waalaa tanxalla alcura xarigyaalka ku xirxiran khufkii waa inaysan furfuran haddii xariggii ku xiraa uu furfurto oo lugtii la arki karo intii waajibka ahayd laga arki karo dee masaxi ma ansaxayo markaa waalaa tanxalla waa inaysan furfuran alcura xarkihii lagu xirxirana waa inaysan furfuran ayaa shardi ah shuruud lwuduu haadihi middani shuruud اlwuduu'i weysaqaadka shuruuddiisii weli sheekha axkaamtii weysaqaadku ku jiraa halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo shuruudaha looga baahan yahay qofka weyse qaadanaya shuruudu lwuduu'i weyseqaadka shuruuddiisii khamsata cashara shan iyo toban shardi ayuu iska leeyahay alislaamu islaamnimo waa shardi islaam la yihi maxaa baxay gaal hadduu yihaaho waa weyse qaadanaa weyse ma ansaxay wa tamyiizu wax kala soocidu qofku inuu caqli leeyahay uu wax ku kala sooco waa shardi tamyiiz waxaa loola jeedaa an ya'kula waxdah qofku waa inuu keligii wax cuni karo wayashrab waxdah keligii uu wax cabi karo wayastanji waxdah keligiis uu soo istijoo karo inta masqusha uu aado waa xadka ugu yar caqliga xadka caqliga ugu yar waa inuu keligii wax cuni karo keligii wax cabi karo masqusha intuu tago keligii uu soo istinjoon karo kaas wey caruurku hadduu intaa gaaro waa ilaa sida haaliban caqliga caruurku wuxuu ku xasilaa sida haalib ilaa toddoba sano toddoba sano caruurku hadduu gaaro weysaqaadkii cibaadaadkii salaadii soomkii kulli waa ka ansaxaya marba hadduu heerkaa caqliga gaaro atamyiiz la yidhi maxaa baxay hadduusan qofku wax kala sooc lahayn oo caruur yaroo anba caqligii gaarinoo laba sano jira saddex sano jira weysaqaadkoodu ma ansaxayaan ama waa qof weyn oo qaan gaaray laakiin wuu waalan yahay isagana weysaqaadkiisu ma ansaxayo ma ansaxayo والنقاء ka daahirsanaan wey can الxaydi والنifaas xaydkii waa in daahir laga yahay wanifaasi nifaaskii dhiig umuleedkii waa in daahir laga yahay haweenayda marka weysadeedu ansaxayso waxaa shardi inaysan dhiig caada aysan qabin haweeneyda dhiigga caadada qabta weysadeedu ma ansaxayso haddii haweeneydii dhiiggii nifaaska umusha ay ku jirtana iyadana ma ansaxayo weyse qaadkeedu وعamaa shay waa in laga daahir yahay shaygaasoo yamnacu diidaya wusuul almaai biyaha gaaridoodii diidaya ila albasharati jirka ay gaaraan wax biyihii u diidaya inay jirka gaaraanna waa in jirka laga ilaaliyo haddii jirkii ay ku dhegan yahay wax biyihii in jirka uu gaaro diidaya sida sharooto iyo bac iyo waxyaalo la mid ah, haddii jirkii xanjo iyo waxyaalaha haddii jirkii ay kaaga dheggan yihiin meelihii in la mayro ay waajibka ahayd wasaqaadka haddii waxaas ay kaaga dheggan yihiin weysadii ma ansaxayso wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin cala alcudwi xibinta dusheeda maa shay waa inuusan ahaanin shaygaasoo yuqayiru bedela almaa biyihii midabkoodii bedela waa in xibinta weysaqaadka uusan dul saarnayn wax biyihii bedeli kara midabkoodii haddii xibintii weysaqaad aad ka weyse qaadanaysay wejigii iyo lugihii iyo gacmihii oo kale iyo haddii u kaaga yaalaan rinji oo kale rinji hadduu kaaga yaallo oo biyihii markan la maryaba biyihii ay madow ama guduud isku bedelayaan ma ansaxayo weysaqaadkii waxaan iska mayr marka hore waxaan biyaha bedelaya marka hore iska mayr markaa ka bacdi weyse qaado sida waajibka ahay sidaa wey waalcilmu ogaasho weeye bifardiyatihi fardiyati اlwudu weysaqaadka waajibnimadiisa waa in la ogaado hadduu qofku weyseqaadku inuu waajib yahaba uusan la socan oo uu sunno u haysto markuu weyse qaadanayo wuxuu u haystaa waxyaalo layska dhaafi karo oo haddii layska dhaafo salaadii ay ansaxayso iska sunno ah ayuu u maleeya ma ansaxayo weyseqaadkiisa waa inuu og yahay weysadanay laga maarmaan inay tahay waajib waajib inay tahay inuu og yahay wa anlaa yactaqida waa inuusan caqiideyn fardan waajib waa inuusan caqiideyn waajibkaasoo min furuudihi furuudi اlwuduu weeseqaadka waajibaadkiisii ka mida sunnatan sunno waa inuusan u caqiiday waajibaadkii weeseqaadka mid ka mid a inuu sunno yahay hadduu u aamino oo uu sidaa caqiidaysan yahay weesadiisii ma ansaxayso waa shay mucayana sida kutubtii hore aanu ku soo barannay an laa yactaqida fardan mucayanan waajib gaara waa inuusan uusan u caqiideyn waajibkaasoo min furuudihi wasaqaadka waajibaadkiisii ka mida ah, sunnatan sunno waa inuusan u caqiideyn waajib gaara waajib gaara maxaa loola jeeda maalan wejigii oo kale uu si gaara wuxuu u aaminsan yahay wejiga waa la yska dhaafi karaa laakiin inta kale waa daruuri oo la yskama dhaafi karo saa hadduu aaminsan yahay weysadiisa eber ma ansaxayso laakiin hadduu aaminsan yahay in weeseqaadka xibnaha la dhaqayo mid ka mid ah inuu sunno yahay laakiin waa midkay haddii la yidhaha mid gaara ma sheegayo weysadiisa waa ansix yacni waa ictiqaad mubhama marka wax waajib mucayan oo gaara ma aha xibnahan wax ka mid ahaan u aaminsanahay sunno inay yihiin waa kee kaad u aaminsantahay ma garanayo weysadiisa qofkaa waa ansix laakiin waajib si gaara hadduu u tilmaamayo markaa weysadiisu baadil walmaa-u biyihiina waa shardi eedana biyahaasoo addahuuru ee wax dahirayay biyaha aad ku wasa qaadanayso biyo wax dahiri kara inay yihiin waa shardi haddii biyihii dahuur aysan ahayn oo biyihii maalan biyo mustacmala ay yihiin ama haddii kale ay yihiin biyo midabkoodiiba uu bedelan yahay oo magacii biyahaba uu isbedel ku yimid oo biyo laleeyahay biyahan waa barax biyo caana lagu daray waa biyo shaah lagu daray magaciiba hadduu isbedelay weysadaasi ma ansaxayso waisaalatu najaasati najaasada suulinteedii wey najaasadaasu alcayniyati ee aragtida loo nisbeeyey najaasadu isha qabanayso najaasa cayniya horaan usoo qabanay usoo baranay waa najaasa lahaa طacmun wa lownun wa riixun waa najaasa dhadhanna iskale oo markaa urna iskale aragtideediina loo jeedo taas saddexdaa wixii lahaa waxaa la yidhaha najaasa cayniya haddii xibintii dusheeda nijaasada la arkayo ay kaa saaran tahay dee marka hore iska zuuli nijaasada markaa kabacdi weyseyso nijaasada markaad iska zuuliso waa haddii laakiin nijaasadu aysan ku zuulayn idaa lam tazul bilghaslati اlwaaxida hal dhaqidoo dhaqida hore haddaysan ku zuulayn amaa gacantii haddii nijaaso la arkayo ay kaa saaran tahay gacantii saan haddaad u mayrto laakiin tilmaamaheedii oo dhan nijaasada ay zuulayaan maalan midabkii oo kale dhadhankii oo kale urkii oo kale saddexduba ay ku zuulayaan dhaqidaas hore wiisaqaadkaagu waa ansixi dhaqidii labaad iyo tii saddexaad u kugu ansixi dhaqidii labaad iyo tii saddexaad ayuu kugu ansixi wajaryulmaa'i biyaha dureersigoodiiu calaa jamiici alcudwi xibinta dhammaanteed biyuhu waa inay ku dureersadaan biyuhu waxaa la rabaa dabeecaddooda inay u socan karaan laakiin biyo yar oo sidii saliid ama subag oo kale aada xoog adugu u wadaysa oo xibinta markaa wejiga saartid ba aan dhaqaaqin biyihii yaraanta ay ka qabaan inaad adigu xoog ku waddo oo sidii saliid oo kale u waddo mooye ma lagu weyse qaadan karo mana ansaxayo wa taxaququ اlmuqtadi sababka keenaya wataxaququ sababi sababka xaqiiqoobiddiisa sababkaasoo almuqtadii ee keenaya weysada sababka aada u weese qaadanayso waa inaad taqaano in baana alxaalu xaalku hadduu kuu caddaado xaalku hadduu kuu caddaado sababkii aad u weese qaadanaysay waa inuu cad yahay haddii xaalku caddaado hadduusan xaalku caddaanna xaalku hadduusan caddaan sababkii inaad garanayso oo sababkii aad taqaanid shardi ma aha oo maalan xaalku hadduusan caddaan waxaa ka mid a ah wuduuء اlاxtiyaad weyse la yihaaha jirto wuduuءu alاxtiyaad weyse dadaal la yihah dadaal iska hubso un iska dadaal wuduuء اlاxtiyaad macnaheedu maxay ta macnaheeda waxaa weeye qofkii waa shakisan yahay wuxuu leeyahay war amaa wax uun weysadii kaa burtay sababkiina ma garanayo waa fahmi laaya sababta weysada uga burtay laakiin xoogaa ay ku jira shaki ah muxuu samaynaya marka muxuu leeyahay wuduuء اlاxtiyaad samee weesehee iska dadaal ah weesehee iska dadaala ah, same saabkeena meeq waa iska dadaalayoo weese la yidhaaho waduuc lixtiyaad oo dadaalu iska weese qaato markuu weesaystay weli wax uma cadda waxa weesadu ka jebiyey wux waxay yihiin uma cadda ixtiyaad weesadaas saxiix ilaa ninkan waxba uma cadda waxba uma cadda san waxba u caddayn waduuc lixtiyaad ayaa la yidhaha waa iska dadaala laakiin hadday wax ku caddaadaan ka war markii hore dadaalaad u weyse qaadatay waxba ma aadan hubin waxna ma aadan ogeyn laakiin markii dadaalkii aad u weyse qaadatay kabacdi baana alxaalu xaalkii waa kuu cadaaday markii horena si muj yacni mubham ah oo jahaalo ay ku jirta aad u weyse qaadatay markaad weyse qaadatay kabacdi waxbaa kuu caddaaday oo maxaa kuu caddaaday alla ilaah weysaduu ilaa waa kaa bursaneedo wuduul ixtiyaad ilaa maba ahayne ilaa waa hurud xaalkii waa kuu caddaaday de xaalkii hadduu kuu caddaaday markaas waa inaad weysadii ku soo celiso laakiin hadduusan xaalku kuu caddaan weysadaas waa ku dukan kartaa wuduul ixtiyaadka la yidhaha ama hadduu xaal kuu caddaado waa inaad ku soo celiso wataxaququ اlmuqtadi wataxaququ sababi sababka xaqiiqoobidiisa sababkaasoo almuqtadii weysada keenaya in baana alxaal xaaladdu hadday kuu caddaato waa in sababkii markaas uu xaqiiqo yahay wa dawaamu niyati niyada daa'im noqoshadeedu xukman min xukmin xugum ahaan waa inay niyadu ay joogto noqoto niyadii weeseqaadka aada niyeysanaysay waa inay niyadaas xugum ahaan ay sidii qalbigaaga ugu taagan tahay oo joogto ay noqoto inay joogto noqoto maxaa loola jeedaa xukum ahaan niyadu inay joogto noqoto ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa inuusan wax kale niyadii u leexin niyadii wax kale waa inuusan u leexin maxaa ka mida waxa kale u neexinayo markii hore niyadii wuxuu u niyeystay weysaqaada waajiba kabacdi wuxuu is yidhi war xibnahan waxaad u dhaqdaa tabarud niyatu tabarud maarsaa ku haysee isaga qabowsa weysoo dhan ba ka bax baabkeeda marka muxuu sameeyey sarfu niyati ilaa gayri اlmanwiyi niyadii wuxuu u leexiyey wixii uu niyeystay maan wax kale aan lahayn wax kaluba meesha soo geli wuxuu ihi weesoo dhanba ka baxee waxaad samaysaa wuduuءu tabarud isqaboojin u niyeyso eber wey markaa weysadiisu ma ansaxayso marka dawaamu niyati xukman waxaa loola jeedaa niyadii meel kale waa inuusan u leexin laakiin ulajeedadu ma aha niyadii ha halmaaminoo qalbiga weligeed ha kaaga taagnaato niyadii yaa sidaa u hayn kara yaa sidaa u hayn kara weligeed maalan naweytu fardalwudu marka haddays wasaqaad waajibaa niyeystay meel kale qalbigaa yuusan jirin fardalwudu weligaaha kaaga taagnaato ilaa aad ka dhammaynayso weysadii fardalwudu qalbigaha ku taagnaato qalbigaaga wax kale aysan gelin taa qof awoodaahay waa yar saas marka loolama jeedo ee ulajeedada laga leeyahay niyadu inay daa'im noqoto xugum ahaan waxaa weeye niyadii aad niyeysatay ha bedelin oo ha u bedelin niyatu tabarud biyaha isaga qabqabowso sidaasoo kale ha u bedelin aa loola wacadamu tacliiqihaa tacliiqi niyati niyada xirideeda la-aanteedi wey bishayin shay waa inaan niyada aan lagu xirin haddaad niyadii weesaqaadka shay shardi uga dhigto maalan waxaa tihi naweytu اlwuduu in jaaءa zaydu zayd hadduu yimaado aan niyeystay weesaqaad ma ansaxayso taas niyadii haddaad niyadaadii weesaqaadka cibaadadii shay kale haddaad shardi uga dhigto ma ansaxayso wa dukhuulu lwaqti waqtiga gelitaankiisi wey markaad weyse qaadanayso waqtigu waa inuu jiro walmuwaalaatu xidxiriirin weeye weysadii xibnaheedii waa in la xidhiiriyo yushtaraطaani labadan shardi waxaa loo shardiyaa oo ugu dambeeya lidaa'imi اlxadai qofka xadadkiisa uu daa'im yahay xadadka maxaa loola jeedaa annaaqid shayga weysada burinaya qofka uu daa'im ku yahay oo xadadkiisa iska socdo labadan shardiyaa loo shardiyaa labadan shardi maxaa loola jeedaa qofku hadduu daa'imulxadad yahay maalan dhiiga waxaa ka socda yani eh, saxaradii ka socota ama kaadidii iska socota ama neef ayaa gadaal ka socota oo aan joogsi lahayn dadka noocaas oo kale ah oo cudurradaas qaba saacaddan oo kale oon joogno oo casr aanu joogno maqrib uma sii weyse qaadan karan dadka noocaas oo kaadidu iska socoto ama saxaradu ay ka socoto ama neeftu ay gadaal ka socoto saacaddan oo kale maqrib uma weyse qaadan karaan dadka noocaas oo kale maxaa shardiga markay weyse qaadanayaan in waktigu jiro waxaa kaloo shardiga inay weysadooda xiriiriyaan oo markay wejiga dhaqaan isla markiiba gacmaha ay mayraan isla markiiba madaxa sidaas oo inay ku wadaanna shardiga sunan اlwuduء haadihi midani sunan اlwuduuءi waa weysaqaadka sunooyinkiisii weli sheekha axkaamtii weysaqaadku ku jiraa halkan wuxuu nooga sheegi sunooyinka nabiga laga dhaxlay salى اllahu waslm wbaaraka calayhi mar walbanana weysadaadu sida ay u raacdo habkii nabigu u weyse qaadan jiray salى اllahu عalيه wasalam ayaa cibaadadaadu ajirkeedu uu bataa mar walbaba sidaad sunnadii u tadbiiqiso nabiga salى اllahu عalيه wasalam ayaa cibaadadaadu barakowdaa ilaahayna uu kugu jeclaadaa subxaanahu watacaala marka mar walbaba waxaa weeye sunnooyinka yaan la fududaysanin wax weynaa lagu helaa nafaxaad weyn ayaa lagu heli mar walbaba sunan اlwuduu'i weysaqaadka sunnooyinkiisu kahiiratan way fara badan yihiin minhaa waxaa ka mid a sunnooyinka weysaqaadka asiwaaku cadaygaa ka mid a cadayga nabigu waana amray salى اllahu calayhi wasalam marka la weyse qaadanayo intaadan weyse qaadan inaad caday ka hormariso xadiiskii waxaa ku yimid rasuulka salى اllahu عalيه wasalam ee bukhaari iyo keyrkiisba ay warinayeen lowlaa an ashuqa calىa ummatii la amartuhum bisiwaak ummaddaydan dhib uga cabsanaa mooye amar waajibuu idinku yahay ayaan dhehi lahaa cadayga marka la weyse qaadanayo iyo marka salaada loo istaagayo waajibuu idinku yahay ayaan dhehi lahaa ee dhibkan uga baqaya ummaddeyda wuu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam halkaa marka waxaa laga qaatay cadaygu inuu sunno yahay marka la weyse qaadanayo wa tasmiyatu tasmiyawu ilaah magacaabidu bismi اllaahi الraxmaan الraxiim inaad weysadaada ku bilowdid basmalada inaad ku bilowdid waa sunno waqaslulkafayni labada calacalood dhaqitaankoodii wey calacalaha inaad faraxalatid aa loola jeedaa inaad faraxalatid oo calacalaha aad dhaqdid kow marka ugu horeysaba sunno wey walmadmadatu luqluqasho wey iyo walistinshaaqu sandaarsigii wey sunnooyinka weysaqaadka waxaa ka mid ah inaad luqluqatid inaad sanka biyaha sida aad u gelgelisid kabacdina biyaha aad iska soo tuurtid biyihii sanka aad gelgelinaysid aada soo tuurto wa tahliidu saddexayn wey xibin kasta saddex goor inaad mayrto wejigii saddex goor gacmihii saddex goor masixii madaxa saddex goor aad masaxdid wahaakada taliidkaas nabigu ka sugnaaday salى اllahu عalayhi wasalam wa masxu jamiici ra's madaxa dhammaantiis masixitaankiisa waa sunno madaxa dhammaantii in la masaxo haddana waan soo sheegno masaladan wa khuruujan min alkhilaaf haddana khilaafkii madaahibtana waa laga bixi wa masxu اludunayni labada dhegood masixitaankoodii wey sunnooyinka waxaa ka mid a labada dhegood in la masaxo wa takhliilu asaabici alyadayn labada gacmood farahooda farahaas gelgelintoodii oo biyaha lagu hubsado oo dhexdooda sidaa loo gelgeliyo takhliilka la sameeyo waa sunno warijlayni wa asaabici rijlayn labada lugood farahoodii farahaas gelgelintoodii in biyaha iyagana la dhexgeliyo oo lagu hubsado biyihii xataa hadday gaareen inaad takhliilka samayso ood sii adkayso gaaridda biyihii faraha ay gaareen walmuwaalaatu xirxiriirin wey weysada in la xirxiriiriyo waa sunno markii wejiga uu kuu dhaqmay horay gacmihii ka dhaq ha dhex gelinin wakti ha dhex gelinin markii wejiga aada dhaqday gacmihiina ku xiji haddana madaxa hore uga xiji labadii lugood hore uga xiji sidaa in loo xiriiriyo sunno watayaamunu midigaysigii in xibnaha dhinaca midigta la bilaabo waa sunno ka sugnaatay nebigeena salى اllahu waslama wbaaraka calayhi oo maala labadii gacmood oo kale gacanta midigta ah labada lugood oo kale lugta midigta inaad hormariso wa idaarat اlgurati beriirta dheeraynteediina waa sunno beriirta maxaa loola jeeda yani wejiga wejiga qadarkii waajibka maahan wax ku dar ziyaado ku dar qadarkii waajibka ahaa kaliya ha ku kaaftoomine qeyb ka mida ilaa fooddaas la soo dhaqo ilaa foodda madaxa la soo dhaqo wataxjiilu xibna dheerayntii xibnaha kale intii waajibku kuu sheegay mooye wax ku dar waajibku wuxuu ahaa gacmaha ilaa labada xusul labada xusul ha ku sinina wax ku dar xoogaa ziyaada ah labada lugood waajibkoodu wuxuu ahaa anqawyada anqawyada haddana ka soo sirkay ilaa labada yacni nisfu saaqayn labada shansho ilaa niskooda laga gaaray ilaa intaa biyaha kor u sii wad nebigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa axaadiis badan uga sugnaatay ummaddeyda ummadaha kale waxaan uga aqaanaa huu yidhi dheeraynta ay dheeraynayaan weysaqaadka xibnahooda ay dheeraynayaan intii weysada ay gaarsiiyeen ayaa nuuraysa uu yidhi nabigu salى اllahu calayh wasalam intii weysada ay gaarsiinayeen ayagoo nuurayaa qabriga laga soo saari uu yihi nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh wadikru dikrigu dikrigaasoo bacdahu bacda tamaami اlwuduuء weysaqaadka taam noqoshadiisa ka bacdi ahaaday weysadii markuu taam uu noqdo inaad dikriga nabiga ka sugnaaday salى اllahu عalيه wasalam inaad akhrisato sunnagu ashhadu an laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهadu أنa محameda cabduه وrasuuluه اللهuma اجcalnii min التawaabiin واجcalnii min الmتaطahiriin subxaanaka اللهuma bxamdik أشhهadu an laa ilaaha ilaa anta أstakfiruka وأtuubu ilayk dikrigaas marka isagana nabigu ka sugnaaday salى الlahu وsلم وbaaraka عalيه in la akhristo makruuhaat الwuضوء haadihi midani makruuhaat الwuضوء weysaqaadka waxyaalihii loo nacayay weli sheekha weysaqaadkii uu ku dhex jiraa halkan wuxuu ka hadli waxyaalaha karaahiyada oo sharcigu uu nacay oo in laga fogaado mar walbaba ay muhim tahay oo weysadaada aad iska ilaaliso waxyaalahan soo socda makruuhaat اlwuضuء weysaqaadka kuwooda loo nacay kahiiratun way fara badan yihiin minhaa makruuhaadkaas waxaa ka mid a tarku tayaamuni midigeysiga ka tegiddiisa ayaa ka mid a ah. waxyaalaha karaahiyada sharcigu u yaqaan waxaa ka mid a ah in midigtii aad ka tagtay midigeysiga inaad ka tagtay oo maalan labadii gacmood bidixdaad ku bilowday labadii lugood lugta bidixda ayaad weysadii ku bilowday waa karaahiyow wa tarku lmadmadati luqluqashada ka tegiddeediyaa ka mid a wal istinshaaqi sandaarsiga tegiddiisa yaa ka mid ah, a luqluqashada in laga tago sandaarsiga in laga tago waa karaahiyow mar haddii shaygan karaahiye lagugu sheegana ajirkaagiyaa baaba-aya ajirkii waajibka unbaad iska riday mooye ajir meesha ka heli maysta karaahiye marba haddii meesha soo gasho wasiyaadatu ziyaado weye wasaqaadka in laga ziyaadiyo cala halaai saddex goor in laga ziyaadiyo waa karaahiyow wejigii sharcigu wuxuu ku yidhi saddex goor ha ka ziyaadinin afar gooraad dhaqday shan gooraad mayrtay lix gooraad mayrtay waswaas iyo wax la mida kugu xambaaraya waa karaahiyo nebigu salى اllahu عalayه wasalam faman naqasa aw zaada faqad dalm xadiiskii bukhaari wuxuu ahaa saddexdan anigu aan u weyse qaatay qofkii ka ziyaadiya ama ka nusqaamiya faqad dalama dulmiyuu sameey yuri nebigu salى اllahu عalayhi wasalam marka waxaa weye ziyaadadu waa dulmi midda kale haddana israaf weeye biyihii in lagu xadgudbayo wa ana almusrifiina hum asxaabu الnaar ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu yihi dadka musrifiinta ah walaa tusrifuu inahu laa yuxibu اlmusrifiin ilahay wuxuu ha xadgudbinina ilaahay ma jecla kuwa musrifiinta ay xadgudba ilaahay ma jecla jala jalaaluhu marka israafku lama ogola sharcigu marka israafna wuu keeni midda kale shaydaanku waaba kuusii baranaaba shaydaanku xibintan hadduu kaa helay oo waswaaskan saddex goor inaad ka badiso hadduu ku guulaystay waa kugu sii wadi ilaa toban goor aada miirto toban goor hadduu kaa helay labaatan ka dhigo haddana ku leeyay ma dhowa ma hubsan weli weli ma hubsan ilaa marka dambe uu ku gaarsiiyo in salaadiiba ay kaa tagto adigoo dhahaya yacni weysadii iyo biyihii isku shubaya in salaadiiba ay kaa tagto waana intuu kaa rabay meeshuu kaa rabay ku joojiyey halkuu kaa rabay wa siyaadatu ziyaado wey cala halaai saddex goor in laga ziyaadiyo karaahiyo wanaqsu canhaa can اhalaat saddexda in laga nusqaamiyo way waa karaahiyo iyadana in hal mar la dhaqo laba goor la dhaqow walwuduu'u weyse isagana waa karaahiyo minalmaai biyihii laga weyse qaato biyahaasoo araakidii ee fadhiyey oon qulqulay biyo meel wara ku jira oo aan soconaynin oon qulqulaynin adigoo heli kara biyo adiga kuu xafidan oo fuusta kugu jiraad heli kartaa ama biyo qulqulayoo socda ayaad heli kartaa labadii adigoo heli kara ayaa biyo meel wara ku jira oo fadhiya ayaad kuwiisa qaadatay karaahiye wey leannu sababta karaahiye ay u tahay waxaa ka mid a ah biyahan meeshan fadhiya oo qof walba ay soo marayso waxaa suurtogala in qof ay ku kaadisay suurtogal xayawaan kaadidiisu ay nijaastahay inuu ku kaadiyo suurtogal ilaa meel biyo iska fadhiyo haddana maaragtaaye aan soconaynin marka biyahaas in yacni lagu weyse qaato waa karaahiyo walwuduu'u weyseqaadkiina karaahiyo min fadli almar'ati min fadli maa'i lmar'ati haweeneyda biyihii ay ku weyse qaadatay biyahaas haraadigiisii in lagu weyse qaato waa karaahiyo waxaa kaloo la mid a yacni madhabkan waa madhab xambali waan baraarujin doonaa madhabka dhahaya yacni haweeneyda biyihii ka soo haray in lagu weyse qaato waa karaahiyo laysa madhaban shaaficiya madhab shaafici ma ahan waa masalo sheekha kitaab ka soo dhex gashay waa madhabkii xanaabilada madhabka xambeli wey waxaa kaloo la mid ah xanaabiladu ay qabaan sidaas oo kale alwuduu min fadli rajul min fadli maai rajul biyihii ninku uu ku weyse qaatay haraagidiisii in haweeney ay ku weyse qaadato waa karaahiyooley madhabka xanaabilada marka masaladan shaaficiyada madhabkeedii maahan leanna waxaa weye masaladan waxaa aada u faahfaahiyey imaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca ah kitaabkiisa majmuuca ah ayuu uga hadlay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala marka waxaa jira xadiis bukhaari uu wariyey oo min xadiisi cabdillahi bni cumar xadiiska cabdullahi bni cumar wuxuu tilmaamayey kaana الrijaalu والnisaa wuxuu yihi cabdullahi bni cumar ragga iyo dumarku waxay ahaan jireen yatawada'uuna inay weyse qaataan fii zamaani rasuuli اllah zamankii rasuulka salى اllahu عalayه wasalam min inaa'in waaxid hal weelay ka weyse qaadan jireen yacni raggaa weyse qaadanaya weelkii waa ka tegaya waa baraag iyo wax la mida biyo weel weyn ku jira w dumarkiiya haddana imanaya meeshii haddana ka weyse qaadanaya xilligii nabiga sidaasay ahaan jireen salى اllahu عalيه wasalam xadiidka marka bukhaarigu muxuu deliil u yahay yacni meel barkada ama weel ah oo haweeney ku weyse qaadatay ninkii ragga inta yimaado karaahiye ma aha inuu ku weyse qaato waa sida imaamu shaafici madhabkiisa raajix ku ah lannu xadiiska bukhaarigaa tilmaamay min xadiisi cabdillahi bni cumar kaana الrijaalu والnisaa yatawada'uuna fi zamaani rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam min inaa'in waaxid imaamu nawwi raximah اllahu tacaala masaladan markuu majmuuca uga hadlayay wuxuu yihi qaala albagawiyu wagayruhu imaamu اlbagawi oo culimmada shaaficiyada ka mid iyo keyrkii waxay yidhaaheen walaa karaahata fiih masaladan karaahiye xataa ma ahan lilaxaadiisi الصaxiixa maxaa yihi axaadiis saxiixa ku soo aroortay xilligii nabiga salى اllahu عalيh wasalam weel haweeneeyey ay ku weyse qaadatay biyihii ka soo haray nin raguhu inuu ku weyse qaadan jiray cagsina waa dhici jiray cagsina waa dhici jiray xadiiskii maymuunana waa u deliil xadiiskii maymuuna oo xaasaska nabiga ka mid ahayd salى اllahu عalيه wasalam waxay tidhi aniga iyo nabigu hal weel ayaan mararka qaar ka weyse qaadan jirnay oon ka dahaaro qaadan jirnay marka axaadiistaas oo dhan waxay deliil u tahay mas'aladanu inaysan karaahiye ahayn masaladan inaysan karaahiye ahayn imaamu nawwi raximah اllahu tacaala ayaana uga hadlay kitaabkiisa majmuuca amaa xadiiska wuxuu kaluu ka jawaabay imaamu nawowi xadiis waxaa jira xadiis alxakam ibni camrin ee sharxuna uu noo dhigayo hadda xadiis alxakam ibnu camrin ayaa jira ana nebiya salى اllahu عalيه wasalam nahaa rasuulku wuxuu reebay an yatawadaأa rajulu ninku inuu ku weyse qaato bifadli طahuuri اlmarأة islaanta waxay ku dahaaro qaadatay wixii ka soo haray inuu ninku ku dahaaro qaato nabigu waa diiday salى اllahu عalيه wasalam xadiiskaas sheekh nawowi wuxuu uga hadlay majmuuca xadiiskaas imaamu nawowi majmuuca ayuu uga hadlay wuxuu yihi xadiiskan imaamu nawowi waa daciif waa la daciifiyey waxaa kaloo looga jawaabay fadla can sixatihi imaamu nawowi wuxuu yihi xataa haddii la yihaaho xadiisku waa saxiix macnaha la diidayo waxay noqon u yihi imaamu nawowi isagoo khadaabi ka soo guuriyey maa saala min acdaaءi اlmarأة waxa karaahiyada xataa waxay noqon xadiiska haddii saxiixu noqdo islaanta xibnaheedii biyaha ka shubmay biyahaas ka shubmaya nin raguhu inuu qaato oo biyihii uu isticmaalo taa waa loola jeedaa dee wax xun inay tahay oo karaahiye ah xibnaheedii biyaha ka shubmayo waxa karaahiyada xataa haddii xadiiska xadiiska xakam bnu camrin xataa hadduu ansaxo taasaa loola jeedaa uri laakiin weel biyo ku jira oo haweeneyda ay ku weyse qaadatay in nin inta yimaado haddana ka weyse qaato karaahiye ma ahan madhabka shaaficiga marka waa masalo ka soo dhex gashay sheekha madhabkii xanaabilada walwuduu'u qaadkiiu ayaa karaahiya min fadli lmar'ati min fadli maa'i lmar'ati haweeneyda biyo ay ku dahaaro qaadatay dheeraadkiisii dheeraadkaa in lagu weyse qaato karaahiyo walisraafu xadgudubkiina waa karaahiyo fiihi fi lwuduu biihi fiihi fi lmaa biyihii in lagu xadgudbo waa karaahiyo bisabi shubid badan in lagu xadgudbo wax badanoo yacni xaajadaadii iyo baahidaadiiba ka badan inaad dhulka ku daadiso waa israaf wey xadgudubka isaguna waa karaahiyo wallahu subxaanaه wa